bismi illah alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi wa bacd waxaan kusoo jirnay kitaabkii matnu lajrumiya hadda su-aalihii baabulafcaal ayaan gelaynaa baabulafcaal su-aasha ugu horeyda waxa weyn afcaashu meeqay u qaybsantaa saddex maadi mudaaric amar waa sax weeye miaal bal ka bixi daraba yadribu wadrib idrib idrib maasha allah waa la gartay su-aasha ku xigta waxay tahay maadiga xukunkiisa muxuu yahay maftuuxu aakiri abadan weligiis aakirkiisa fatxaa lagu bineeyaa waa la gartay amarka xukunkiisa muxuu yahay majzuumun abadan saasaa matniga noogu taalla laakiin qaacido kalean ku bedelnay taas waxaan madhabkan waa madhab waa madhabu kuufiyiin waxaan anaguna rabi lahayn qowlka basriyiinta saasaan idhi amarku maaha majzuum waxaa loo isticmaalay kelimadu markay mucrab tahay kelimadu markay mucrab tahay la yidhaha majzuum amarkuna calaa madhab اlbasriyiin ma ahan mucrabe waa mabni marka sidaasaan uga leexayna majzuum marka waxaan leenahay wاlmru yubnaa calىa maa yujzamu bihi mudaaricu amar waxaa lagu bineeya wixii mudaariciisa lagu jasmi jiray mudaaric saxiixaakira waxaa lagu jasmi jiray waxba la xariirsan sukuun amar saxiixulaakhira waxba la xidhiirsan sukuuna lagu binayna mudaaric muctalaakhira waxaa lagu jesmi jiray xadfu xarficilla amarka marka lagu yidhaha ficil muctalaakhira amar ka keen xadfu xarfcillad ku binayna mudaarica hadday la xidhiidsado damiiru taniya waawljamaaca yaalmuanasu mukhadaba afcaalkamsa la dhihi jiray waxaa lagu jesmi jiray xadfu nuun haddii ficil oo alifulinayn waawljamaaca yaalmuanasu mukhadaba la xidhiiro lagu yidhaha amarka keen xadfu nuun aad ku binaynay wixii mudaaric lagu jasmi jirood ku binayna ka leexleexamayo saxiix wey mudaaric ayaan soo gaarnay mudaarica xukunkiisa ayaa lagaa rabaa maa xukmu marfuucun abadan weligiis waa la rafciyaa dhammaystir xataa yadkula calayhi naasibun aw jaasimun maasha allah mudaaric waxa weeye weligiis waa la jasmiyaa ilaa uu ka soo gelayo caamil nasbiy waa la rafciyaa mudaaric weligiis waa la rafciyaa ilaa uu ka gelayo caamil nasbiya ama caamil jasmiya marka caamilka rafcinaya muxuu yahay waa caamil maxnawiya marka waa in laga waayo caamil nasbiya caamil jasmiya weynta laga waayaya caamil wax rafciya ah. weynta laga waayey caamil nasbiya iyo mid jasmiya weyntaas laftirkeeda caamil u ah oo rafcine ah caamil kale uma baahna mudaaric caamilka rafci sheek hadii lu yidhaahdo waxaa leedahay waa inuu ka dharbeelo caamil nasbiye iyo mid jasmiye litajarudi min anaaصib waljaazimi صaxiix cawaamisha nasbida ficilka mudaaric waa imisa afar weye afar weye afar weye saasaad ku jawaabtay fiiri ka fiirsan ku laaba mar kale fursad kala lagu siina ficil mudaaric cawaamisha nasbida waa imisa toban waayo waa kaasaa fursaddii waa ka faa'idays toban ayaa nasbidaa tobankii korka ka aqri an walan waidan wakey walaamukey walaamukey walaamuljuxuudi waxataa waljawaabu bilfaa'i walwaawi wa ow maasha allah axsanta waad hagaajiday waa tobankaas ayaa nasbiyaan saxiix haye ficil mudaaric oo an lagu nasbiyey misaalkiisii keen an aa ka hor martay waa la nasbiyey wاladii aطmacu an yakfira lii wاladii aطmacu an yakfira yakfira waa kaasaa an aa ka hor martay an yakfira al waa la nasbiyey fadxadaasaa la saaray waa la gartay ficil mudaaric oo lan lagu nasbiyey miaalkiisa keen lan nabraxa calayhi caakifiina xataa yarjica ilayna muusa lan nabraxa nabraxa ficil mudaaricay aheed lan aa ka hormartay waa la nasbiyey fadxada aakhirka saarana lagu garana inuu nasbisan yahay ficil mudaarico idan ka hor martay oo la nasbiyey misaalkiisa keen inii saajtahidu fii duruusii idan tanjaxa tanjaxa ficil mudaaricay ahayd idanaa ka hor martay tanjaxa waa la nasbiyey inuu nasbisan yahay calaamadda lagu garanaa waa fadxada key ficil mudaarica lagu nasbiyey key key laa yakuuna duulatan key laa yakuuna duulatan yakuna waa kaasa ficilka mudaaric nasbisana ficilka mudaarica nasbisana waa kaasa yakuna waa ficil mudaaric la nasbiyey keya ka hormartay sidaasuu lagu nasbiyey calaamada lagu garaa nasbisayn waa fadxada ahan laamu ke miaali liyfira laka allaahu maa taqadama min dembika yfira ficilkaas mudaaric waa la nasbiyey caamilka nasbiyey muxuu yahay anmudmara oo laamta kadaalkeeda ku idmaaran weeye anmudmara wey ma waajibay u idmaaranta mise jawaas jawaas waayo ilaa laamta laamukey eh laamtu laamxuma waa laamukey anmud maraha lagu nasbiyey sideedaba waxa nafsadiisa u nasbiya iyo waxa anmud maraha wax ku nasbiya waa inaan kala garanaa tobanay ahaayeen afaraa daatadooda u nasbiyaan an walan waidan wa key lixda kale anay wax ku nasbinayaan antaasaa laba usii qaybsan an jawaas u asturan oo u qarsoon oo haddii la rabo lasoo muujin karo iyo an waajibnimo u asturan anta ah, jawaabku waa sugan waa laamukeyda keliya shanta kale waajibay waa sugantay anta ma la soo muuji karo waa garanay haya laamu juxuudkeen marka maa kaana allahu liyucadibahum liyucadiba aw ficilka mudaric la nasbiyey yucadiba sax yucadiba ficilkaas caamilka nasbiye awey an mudmaraahu bacda laami juxuud la idmaaray weeye maxaa lagu kala garanaa laamukey iyo laamjuxuud maasha allah laamujuxuud calaamada lagu garana waxay tahay maa kaana a ka hormare ama lam yakun a ka hormare labadaas mid ka midu ah hadday ka horayda laamta waxaa leha laamujuxuud haddaan labadaas mid ka midu ka horrayn laamukey aad iska leeda ku kala garanaynaa waa la fahmay xataa misaalkeedii xataa yarjica ilayna muusa yarjica ficilkaas mudaaric waa la nisbiye xataa ka horayda caamilka nasbiyey muxuu yahay an mudmaraahu bacda xataa la idmaaray wujuubay u qarsoontahay antaas mase jawaas wujuubay u qarsoontahay maasha allah waa hagaajiday waa yahay waljawaabu bilfaa'i walwaaw waxaa la rabaa inaad miisaal loo keeno ayadoo ficilka mudaaric nasyi ka hormaray oo markaas inta fa la xidhiidhsatay la nasbiyey haye laa yuqضىa عalayhim fayamuutuu hadda fiiri yamuutuu ficilkaas mudaaric waa nasbisayn waa afcaal kamso xadfunuuna lagu nasbiyey caamilka nasbiyey waa maxay an mudmara bacda faa'i sababiyati maxay waa suran tahay wujuubay waa suran tahay صaxiix waa la gartay maxaa yeele nafya ka hor laa yuqda laadaasa naafiya ficilkii mudaaric oo dalab ka hor maray dalabaa ka hor maray waawulmaciya la xidhiidhsatay markaasaa an mudmaraa lagu nasbiyey miaali daakir darsaka watanjaxa wa maca an tanjaxa صaxiix dalabaa hor maray daakir wey ficilkaas amar markaasaa ficilkii mudaaric waawlmaciya gashay watanjax khalaas waa la nasbiyey maxaa lagu nasbiyey tanjaxa an mudmaraho wowda gadaalkeeda ku idmaaran jawaab aantaas wujuub walaa jawaaz wujuubay u idmaaran tahay صaxiix weeye ow ahartay ow misaalkeedi manala joogtay ha qofkaan joogin isaga xilma saarna qofkii awal waxaan kuu dhiibay ii dhiib aa laga rabaa meeshaan haye ma joogto adee haye ka gud ma aadan joogin adiga haye janna gal musa laqtulana alkaafira gaal waa dila oo dila oo dila oo yuslima ilaa an yuslima inuu islaamo un maahane yuslima waa ficilka mudaaric la nasbiyey maxaa la u nasbiyey caamilka nasbiyey an mudmaraha ku qarsoon owda gadaalkeeda owda ka dambayda jawaab waxaan rabaa wujuub mise jawaas maxay waa surantaa intaas wujuub ay waa suranta maasha allah waa hagaajiday allah ku hagaajiyo waa yahay jawaasintii aan soo gaarnay ficilka mudaaric cawaamisha jasmida waa imisa toban iyo sideed toban iyo sideedda maxaa loo qaybinaa labaa loo qaybinaa maa yejzimu ficlan waaxidan iyo maa yasiru ficlayn wax hal ficil jasminaya iyo wax laba ficil jasminaya cawaamisha sideed iyo tobanka qayb ka midu caamilku markiiba hal ficil jasmin karaa haddii laga bixiyo ficil kale la geliy waa jasmin karaa laakiin hal mar laba iskuma jasmin karo qaybuna mar kastaba labayba u baahan yihin laba ka yar maba ku camal falaan waa yahay inta jasmida hal hal ficil oo aan laba hal mar wada jasmin karin waa meeqa awaamisha oo halka ficil jasmida waa meeqa sideed iyo tobankan meeqa hal hal ficil jasmida maya lagaama yeelin adu ma joogto haye meeqa hal ficil jasm lix waay lix lixaa jasmida haye lixdii sheeg lam walama waalam waalamma walaamu اlamri wاdducaa walaa fi nahyi waducaa saxiix wey lixdaas mid kastoo ka midu markiiba hal ficlu jasmi kara haye meeqaa laba ficil jasmida laba-iyo tobanka haray akri laba-iyo tobankii an ficil mudaaricay nasbida in in aan halkan leena in kitaab ajruriga laga rabaa sida uu qoran yaha la rabaa ta waa kala hormarinayda maqaara kala hormarinaya matniyaa la saxan in wama waman saas in wax u qoranaan raba aniga hay in wama waman wamahma waidma waayun wamata waayna waiyaana waanna waxayuma wakayfama وإdaa في الشعر khاaصaة صحيiح waxaad misaalidaa lm فiعل mdaarcay jasmiday lm ylid وlm yuulad صaحيiح waa la gartay waxaad misaalidaa lamaa فiعل mdaarcay jasmiday ma joogto adiga sbuucaas waa ma hay adeer adiga ma joogto haye lamaa miaali lamaa lamaa yaduuquu cadaabi yaduuqu waa jasmisanta lamaadaasaa jasmiday inay jasmisantahay calaamadda lagu garanaa waa xadfunuun saxiix waayo waayahay wa alam alam miaalin macna alam miaalin haa alam nashrax nashrax waa ficil mudaaric waxaa ka hor martay alam waa la jasmiyey saxiix inuu jasmisan yahay calaamadan ku garanayna waa sukuunka wa alamaa alamaa adee ma joogin haya ma joog haye ma joogin abdi alamaa uxsin ilayka uxsin waa ficil mudaaric waa la jasmiyey caamilka jasmiyey waa alamaa saxiix wey inuu jasmiyey si calaamada lagu garanaa waa sukuunka waaya walaam اmri waducaa laam waxaan rabnaa marna amar faaidaynay marna duc faaidaynayda waa hal laama marna waxaa laleeyahay ducay faaidaynay marna waxaa laleeyahay amaray faaidaynay waana hal laama ma fahmtay ma joogtay haye wanaadow yaa maali liyaqdi calaynaa rabbuka marka ficilka mudaaric oo jasmisana waa yaqdi yaqdi uu ahaa laakiin inuu jasmisan yahay waxaan ku garanayna ya-da ka go-an xarfu cidlaha ka go-an caamilka jasmiyey waa laamtaas ma ducaad misaaliday mise amar ducadii aheed صaxiix ayadoo amar faa'idaynad keen marka liyaqul man kaana yuuminu biاllahi walyawm اlaakhiri falyaqul khayran صaxiix marka falyaqul liyaqul taas waa صaxiix laamtaas amaray faa'idaynaya maxaa lagu kala garanaa laamtu marka ay amar faa'iidaynayen iyo markay duca faa'iidaynayen dalabku hadduu ka ahaado min alaclى markuu ka yimaado ila aladna u ahaado fa huwa amru ah, amar waay صaxiix wey sidaasaa lagu kala garana waa yahay la la la haye ma joogin ma joogte haye ka jawaab la waxaa la rabaa oo marna nahyiya marna duca faaidayna nahyiga hormare laa taqrabu zina walaa taqrabu zina صaxiix laa taqrabu zina hadda ficilka mudaarica la jasmiyey waa taqrabu صaxiix caamilka jasmiyey waa laadaas khalaas inuu jasmisay calaamadda lagu garaana waa xadfu nuun waa la garanay iyadoo laadii duca faa'iidaynayda rabbanaa laa tuaakhidna laa tuaakhid laa tuaakhid tuaakhid ficil mudaaric waa la jasmiyey laadaa jasmiday sukuunkan ku garayn inuu jasmisan yahay maxaa lagu kala saara waa isla laadiiye marna waa ducan leena marna waxaan leena waa nehi dalabka hadduu mid sarreeya ka yimaado oo cid ka hoosayda uu ku wajahan yaho u yimaado nahyi aan leena waa ka reebayaan leena laa tushrik billaah laa taqrabu zina saas weeyaan haddii dalabku hoos addoon hooseeya ka tegaya axad ka sarreeya xaggiisa ku wajahan yahayna waxaan leenahay waa ducaan leenahay haba lagama ilaahay waayahay halkaas waxaan uga gudubnay lixdii oo ficilka mudaaric jasmi jirtay hal ficilna jasmi jirtay hal ficilay jasmiya waayahay waxaan gelaynaa kuwii labalabada ficil jasmi jiray haye mala socotaadee haye in in miaale oo laba ficil jasmiday in tubduu khayran ow tukfuuhu tubduu khayr ow tukfuhu ya wain tubduu maa fii anfusikum ow tukfuhu yuxaasibkum billah qur-aanka waa inaan misaalkiisa la qaldin qur-aan qofka ku dhawaaqa xaraf shaqal yar xataa waa inaan laga qaldin wain tubduu maa fii anfusikum ow tukfuhu yuxaasibkum billah waxaan rabaa labadii ficil inaad itus oo intuu jasmiday tubduu waa ficilkii koobaad oo ficlu shardiga ahaa yuxaafidkuna waa ficilkii labaad midka koobaad maxaa lagu magacaabaa labada ficil midka horeeya maxaa magaciisa la yidhaha ficlu shardi kan labaadna maxaa la yidhahdaa jawaab shardi maasha allah waa hagaajid allah ku hagaaji haye wamaa maa aa la rabaa maa oo laba ficil jismi wamaa tafcalu min khayrin yaclamhu اllah maadu labadii ficlo jismida kii koobaad itus tafcalu wey صaxiix afcaal kamsadaad xadfu nuunka lagu jasmiyey haye yaclam yaclam waa ficilkii labaad marka kan koobaad waa ficil shardin ka labaadna waa jawaabu shardi man h mayla socoto ma joogto maya adigu ma joogto intaanaad joogay cimaamada gaduudan waxaan rabaa inaad sheegto man man oo laba ficil jasmiday ma sheeg ma sheegin hayade ma joogin adaad joogin man man aan rabaa kor u dhawaaq waa fiicanta man yudaakir darsahu yanjax man yudaakir yanjax man yudaakir darsahu yanjax miaal صaxiixa way ficlu shardigii waa kee yudaakir wey jawaab shardigiina yanjax wey wa mahma mahma ma joogin haye adaa jooga mahmaa tafcal afcal ficlu shardiga awey tafcal wey afcalna waa jawaab shardigii صaxiix idma idma idma taqum aqum فiclu shardiga awey taqum jawaab shardigi aqum ma shaaء الlah أy أya kitaabin taqرأ تstafid minhu فiclu shardigii awey taqرأ jawaab shardigiina تstafid minhu ma shaaء الlah وmatا kor u dhawaaqo ficantahay mataa tajtahid mu yidhi taltaid mataa taltaid ilaa waajibi ilaa waajibika tanal ridaa rabbika صaxiix waxaan rabaa ficlu shardigii taltaid jawaab shardigii tanal maa sha allah wa ayna mhm. ma joogin waa jawaab sax ayna aayadii buu ku misaaliyey se waa carabi kalu sheegay mise oqowa aynamaa takunuu yudrikkum اlmowt aynamaa takunuu yudrikkum اlmowtu aaway ficlu shardigii takunu haye jawaab shardigiina yudrik maasha allah waa hagaajiday ayaana ayaana ma joogto adima joog haye ayaan ayaana talqani wakti kastood ila kulanto ukrimka ukrimuka ma dhehe ukrimka sax ficil shardiga awey talqani waa sax jawaab shardigiina ukrimka maa sha allah wa ana ana ana misaalkeedi ma joogi maade ha ma joogto haye jawaab ma jawaabtay allah yubarik fiik haye ma joogto ade haye anaa tastaqim waa qo weyn ficil shardi kali hadaya jawaabkiyaa kaa maqan hmm? tarbax mi yidhi anaa tastaqim tarbax masaasu waa misaalku maa sha allah aw ficil shardigii jawaab shardigiina sarbax waa hagaajida alla ku hagaaji waayahay xayuma xayuma adeer ma joogto kitaabka lagama fiirsaayo buugga waa la laaba haye misaalkii xayuma wa xayuma taqum aqum uu ku misaashada kaas mid ma aha dhib male ad waa u saxan yahay ma xarabi kalu keensado wa xayuma taqum aqum ficil shardiga aawey taqum jawaab shardigiina maasha alla waa hagaajid allah ku hagaajid waidan waidan kayfa kayfa ma kayfa ma hay kayfa ma tajlis ajlis aye aw ficil shardigii tajlis waay jawaab shardigiina ajlis weeye waidaa ma idaa tusibka khasaasatun fatajamali ficil shardiga aw haye jawaab sardigin tajamali waa jumladaas hmm. yaa ku haysa wiilka misaal sax maana sheegin lama dhihi karo misaal sax u sheeg misaalkii loo diray yuusan keenin inuusan joogin aana ka muuqato wiilka meesha ha casharkii ma uusan joogin jawaab saxna waa keenay waa rakarooni soo ma haye haye marka darsigii aan akrinaa marka baabu baabu marfuucaati alasmaa haadaa midkaanu baabu marfuucaati alasmaa asmaada kuwooda la goday baabkoodii weye haadaa midkaanu baabu marfuucaati alasmaa'i asmaada kuwooda la goday baabkoodii weye halkan waxaan ka gelaynaa asmaada la rafciyo hadda ka hor ma aanaan soo marin isim la leeyahay isimkaas meeshaad ku aragto waa marfuuc weli ma aanaan soo marin waxaan soo marnay isimku markuu rafcisan yahay calaamadaasaa lagu rafciya laakiin isimka maxaa rafciya sababta keenta in la rafciya maxay tahay ma aanaan soo marin maantaan dul taagan maantaan dul taagan waxaa la rabaa maanta halkaas asmaada lagugu sheego meel alla meeshaad ku aragto inaadan nasbana saarin jerna saarin ee aad rafcido asmaada halkaas maanta lagugu sheego meel alla meeshaay kugu soo maraan carabiga dhexdiisa qur-aanka xadiidka carabiga kale meeshay kugu soo maraan wax aan rafcahayna saarin wax aan rafcahayna saarin baabu marfuucaati alasmaa haadaa midkaanu baabu marfuucaati alasmaa asmaada kuwooda la goday baabkoodii wey halkaa waxaa lagu bartaa asmaada kuwooda la goday war darsigoo socda ma soco karo subxaana allah saabta marka u fiirso almarfuucaatu kuwa la godaa sabcatun toddoba weeye asmaada la godaa waa toddobo toddoba nuuc wey toddobadaas nuuc wax aan ahayn yaan la arag adoo goday toddobadaas nuucna yaan la arag adoo god waxaan ahayn kula dhawaaqay adoo ama se hoos dhigaya ama kordhigayaan lagu arag toddobadan toddobadan meeshaad ku aragto waxaa raba inaad goddo toddobadaas waxaan ahayna waa inaadan godin intaasaa lagaa raba toddobada oqoonso markaad ku dhawaaqaydo god toddobadaas ismaan ahayn adoo godayana lagugu arag toddobadaan oqoonso toddobadan bisaa la goda asmaada almarfuucaatu kuwa la goday sabcatun toddoba wey wahiya toddobadii alfaacilu faacil wey faacil meeshaad ku aragto waa rafcine faacil bel alla meeshaad ku aragto waa rafcine haddii lagu arko hadhowdoo faacil kor dhigayo ama faacil hoos dhigayo waaa lagu leey waa qaldan ajruud ma akrisan miyaha lagu leey faacil meeshaad ku aragto waa rafcin warkaas ma la fahmo faacil waa arki doonaa maxaa faacil la yidhaha waa soo socotaa laakiin haddeer qaacidada aad qabsada waxaa weeye faacil waa marfuucaad leh faacil majruurna maahan mansuubna maahan faacil faacil waa maxay waa marfuuc wاlmafcuulu waa mafcuulka aladii mafcuulka lam yusama aan la magacaabin faacilu faacilkii sameeyey mafcuulku waa midka ficilku ku dul dhacay laakiin mafcuulkan faacilkii sameeyey lama lama lama sheegin ma la magacaabin maala waxaa la yidhi suriqat اlmataacu suriqa almataacu a la yidhi suriqa almataacu almataacu waa mafcuul maxaa yeelay ficilku iyaduu ku dhacay iyadaa la xaday alaabta iyadaa la qaatay ficilku waa ku dul dhacay almataac laakiin haddana faacilkii sameeyey xatooyada lama sheegin waxaa la alaabtii waa la xaday maba la yaqaanba maalan suriqa almataacu aad leeda waa gode maxaa yeel almataacu waa mafcuul mafcuul waxa la waa ficilku ku dul dhacay shayga ficilku ku dul dhacay hadda xatooyadii ay ku dul dhacday alaabtay ku dul dhacday almataacu suriqa almataacu waa la godaa sababta loo godaa waa maxaen faacilkii ficilka sameeyey oo sariqada iyo tuugnimada qofkii sameey lama sheegin lama dhihin hebel alaabta xaday ee waxaa lagu yidhi suriqa almataacu ah, alaabtii waa la xaday duriba zaydun zayd waa la garaacay zayd isagu waa mafcuul waa midka garaacidda ku dul dhacday laakiin lama sheegin ciddii garaacidda ku dhufatay oo faacilkaayo iska god mar haddaan faacilkii la sheegin duriba zaydun iska dhig والمفعول waa مفعوuلka الdي مفعوuلka lm يuسمى aan la مagacaabin فاaعل فاaعلkiisa والمبتd waa مبtd مبtd meeشhaad ku argta waa la goda مبtd waa اسمka lagu bilowdo hadalka waxaa tihi العiلم نaaفع العiلم hadalkaaga halkaasaad ka bilowda اسم godanaad ku bilowda مبتda l waa l goda lama kor dhigo lamana hoos dhigo ha isku dhigin العiلمa نaaفع eber waa lgu leeya العilمi ma dhihi karti maxaad dhaheen markaad hadalka ku bilaabaydo mubtade alcilmu naaficun allaahu rabbuna muxamadun sala اllahu alay waslama rasuuluna waa inaad goddo isimkaad hadalka ku bilaabaydo mubtadaa laydhaha wa khabaruhu mubtadaha khabarkiisana waa la godaa mubtade marba haddii la keeno khabara ku xigay isna waa la godaa waxaad tidhi alcilmu naaficun taasaa khabara ila cilmiga ka warrame maogtahay khabar macneedu waa hay waa war shayaad warbixin ka dhiibe cilmiga hadda ka warrantay maxaad ku tilmaamtay warbixinta aad dhiibta waa maxay waa inuu nacfi leey alcilmu naaficun naaficuna khabar maxaa yeele naaficu waa khabar hadda warad noo sheegtay soo maa masjid meeshaan laga dhisayo soo martay markaas waa tidhi almasjidu waasicu almasjidu waa mubtada waasicna waa maxay waa khabar maxaa yeele warbixintii aad nasiiday waay inuu ballaaranya soo maa الرajuل bawilu soo ma jeedid marka khabar meeshaad ku aragto waa maxay waa la goda ma la kordhigaayo mana la hoos dhigayo haye meeqaan marayna afar wasmu kaana wa akhawaatiha waxaa noo soo socdaa cawaamil la yidhaha kaana wa akhawaatuha oo saddex iyo tobana waa noo soo socdaa insha allah waa noo imaanaya isimkooda waa la goda isimku waa isim waa keli isimka ku xiga waa la goda isimkooda waa la godaa wa kaana allaahu غafuuran tiri kaana allaahu allahdaas wey ism kaanihi ah. kaana allaahu fiiri waa la godaa kaanada isimka ku xidha akhawaadkeeda waxaa loola jeedaa labiiyo tobanka ficilo ku nuuc ah oo kaana sideedoo kale u camal fala akhawaadkeeda waxaa loola jeedaa nadaa'iruha iyagaa noo soo socday ah, kaana kuwa lamidka wa iyaga dhamaa saddex iyo tobana kaana laga soo qabtay labiiyo tobankii kalena walaalaheedaa la iska yidi marka dhammaantood waa la godaa isimkooda aan marayno abaru ina wakabaru ina waakhaatiha ina li xarafaa noo soo socdo ina ay ka mid tahay ina u horeyda ina ama aa waa soo socdaan lixdoodaasu laba isimay ku camal falaan midka dambeeya khabaraa la yidhahda midka dambeeyaa la gudaa marka ina allaaha caliimun ina allaaha caliimun inaba maxaa ka dambeeya laba isim waa allaaha iyo caliim midka dambeeya gode ah. in اllaha alimu ina زayda qaamu aad leeda qaamu waa gode ah. ina اlmasjida waasicu aad leeda ah. abarka inada waa gode ism laba isimay qaadana inadu waa ina iyo ama iyo noo socdaan waa lix lixdoodaas meeshaad ku aragto laba isimay qaadanayaan labada isim midka dambeeya mid ka dambeeyaad gode dan allagaashaad ku aragto ma noo soo socdaan lixdoodu inna ama walaakina wakana walayta walcal lixdoodu waa noo imaanaya waayo meeqaan maraynaa lix soo ma haysano waa taabicu lilmarfuuci isim godan isimkii raacana waa la godaa isim godan isimkii raaca maxaa loola jeedaa isimkii raaca asagaa kuu sheegay wa huwa taabicu arbacatu ashyaa waa afar shay annactu ism godana laga sifeeyey waalcadfu ism godana lagu cadfay watawkiidu ism godana lagu adkeeyey walbedelu ism godana laga bedelay khalaas waa goda iyagana hal xaba afartaas laga tiri hadda waxaad ogaatay asmaada la godo asmaada la godo toddobay noqdeen faacil almafcuul اladii lam yusama faacilu mubtade khabaru mubtade ismu kaana وakhwaatiha khabaru ina وakhwaatiha wالtaabic lilmarfuuc taabicna yaa la yidhaahdaa afar shay afar shay nacti cadaf tawkiid bedel u fiirso marka hadhow kelimad godan oo isima marka lagu yidhahda kelimadan maxaa loo goday wax kale kuma jawaabi kartid toddobadaas mid ka mid oona ku tilmaanta hadduuba isim kelimad goda isim godana waxaa lagu yidhi isimkan maxaa loo goday hadhow haddii lagu arko adoole waa mufrad meeshan waa mufrad ku aragta mufradaa la goda ha mufrad meeshaad ku aragto waa la godaa weligaa yaa ku yidhi wax ku yidhi lama arko ha fiiri waxaa lagu leeyahay toddobadan meeshaad ku aragto waa la goda faacil meeshaad ku aragto waa la goda mafcuulu ladii lam yusama faacilu meeshaad ku aragto waa la goda mubtada meeshaad ku aragto waa la goda khabarumubtada meeshaad ku aragto waa la goda ismu kaana waa akhwaata meeshaad ku aragto waa la goda abaru ina waa quwaata meesha ku orata waa la godaa ataabic lilmafruuc isimkooda taabiciisa waa la godaa taabicin maxaa la yidhaahdaa nacti cadaf tawkiid bedel isimkoodan isimkii laga sifeeyo waa la godaa isimkoodan isimkii lagu cadfo waa la godaa isimkoodan isimkii lagu adkeeyo waa la godaa isimkoodan isimkii laga bedelo waa la godaa hadhow marka haddii la waraa isimkan maxaa loo goday waxaad ku jawaabi kartaa intaan mid ka mid duu faacil aad waaa loo goday waa faacil ila faacila lasu ogaala goday mota hadduu mafcuuladii lam yusama faacilu yahay isimkan maxaa loo goday waa mafcuul ladii lam yusama faaciluhu adle hadduu mubtada yahay waaa lagu yidhi isimkan maxaa loo goday maxaa ku jawaabay waa mubtade waa mubtade isimka hadduu khabar mubtada yahay markaasa lu isimkan maxaa loo goday waa khabaru mubtade adle hadduu yahay ismu kaana isimkan maxaa loo goday waa waa waxa weya waa ismu kaanaan raba ismu kaana hadduu yahay hadduu yahay khabaru ina isimkaan maxaa loo goday waa khabaru ina hadduu taabic yahayna isimkaan maxaa loo goday waa nacti ama waa cadaf ama waa tawkiid ama waa bedel waxaa laga nactiyeeyey isim gudan ama waxaa lagu cadfay isim gudan ama waxaa lagu tawkiidiye o lagu adkeeyey isim gudan ama waxaa laga bedelay isim gudan jawaabta waa inay saas noqoto intaas aan kuu sheegay waxaan ahaa dad ku jawaabto waa lunsanta macnaha naxwadii xaggeedaad ka lunsanta loola jeeda xaggii nahwada waa kaa qaldanta saasaa loola jeeda soo ma jeedi hadha wax kale yaanan maqan isimkaan maxaa loo godan waa lagu weydiina ha markaad tidhaahdo sababtaasaa loo goday su-aal kalea lagu weydiina maxaa loogu goday baab macrifati calaamaat اlexraabaad u kace xaggaad aadi ha way labadan baab maskaxdaada ay ku jireen isimkaan maxaa loo goday baabkaanaad fiiree maxaa calaamadaas loogu goday waxaa la yidhi masalan waxaad tidhi waa faacil markaasaa la yidhi maxaa dambe loogu goday damaha dabaabkeediiad aade waa fiirine kuwii dame lagu godi jiray oo afartaa haddii wow lagu godo maxaa wow loogu goday kuwa wowda lagu godi jiray ad fiirine markaasaad sheegay midku ka ya wixii aad soo martay haddee lagaa raba khalaas maanta loo fadhiya maantana exraabaaba bilaabana khalaas maanta exraabaan dul taagana meel loo dibdhigo male baabulfaacil waaba kan icraaba la dul jooga qofkii baabkii baabu macrifati calaamaati iraab maskaxda ku haya icraabka waa yaqaana kaas laysku sarsaaruu raba qofkii baabkaas uu iskaga dardarsan yahayn hadduu ka dara isku darsanaanta soo ma jeedin marka ila socda marka baabulfaacili haadaa midkaanu baabulfaacili faacilkii baabkiisii weeye alfaacilu faacil horta faacil xaa la yidhaha awal xaan soo ogaanay faacil waa la godaa hadal duuduuba eh haye faacil waa la godaa maxaa faacil la yidhaa aad timid hadde waa kanaa faacilna haddaad baranay alfaacilu faacil huwa alismu ism wey isimkaasoo almarfuucu la goday isimkaasoo almadkuuru lasoo sheegay qablow hortiisa ficlu ficilkiisii baabulfaacili haadaa midkaanu baabulfaacili waa faacilka baabkii looga hadlaayey baabkii faacil lagu beranaayey waa kana baabkii faacil lagu beranaayey waa kan haddaad dul taaganta faacil maantaad baranay insha allah haye alfaacil xalayra faacil faacil horta luqada fahan luq ahaan faacil mid wax sameeyey waa intaas keliya fahm faacil luqada waa maxay waa mid wax sameeyey macnuhuna kama dheera isilaaxa waa isimkii ficilka ficilkan kii sameeyey waay sii luqada maxaa la yidhaha faacil mid wax sameeyey soo maaha xagga isilaaxana waa sidii laftirkeedii oo kale waxaa loola jeedaa ficilka kii sameeyey saasaa loola jeedaa ee macno dheeraabaa lagugu daraa alfaacilu faacil huwa ismu ism weeye halkaas maxaad ogaatay faacil xaraf ma noqdo ficilna ma noqdo faacil waa ism horta ah, ma jiro ficil oo faacila ma jiro ficilku ilaa waa wixii la sameeyey faacilna waa wixii wax sameeyey marka faacil haddaad maqasho ficilna maahan xarafna maaha muxuu yahay faacil waa ism bs haye isimkaasoo almarfuucu la goday mansuubna maahan majruurna maaha Ah, aacilka lamana hoos dhigo lamana kor dhigo aacil waa goday waa marfuuc haye isimkaasoo almadkuuru la sheegay qabla hortiisa ficlu way ficilkiisi ka horeeya isim godan oo ficilkiisi ka horeeya wey maxanaheedu maxay tahay ficilku kama kama gadaal mari karo aacilka aacilku sooma hor maro aacilka ah, iyo ficilka mar walba ficilku inu horeeya lama ogola in faacilku horeeyo Ah, oo layha ficilkii waa ka dambeeya ma jiro carabi maaha ah, waajib waxaa ah faacilka maxaa ka horay ku garane ficilkiisa ficilkiyaa ka horeeya ficil hormare daraba ka dabamari faacil zaydun daraba zaydun khalaas zaydun waa faacil maa ah. marka adig intaan fiiri faacil waa maxe horta waa isim xarafna maahan ficilna maaha isimkaysu waa marfuuc mansuubna maahan majruurna maaha so icraabka saddex kuma lahayn isimku rafcu nasbu khafdu ha waa inuu rafcisan isimka faacilka ee nasbana ma qaato jerna ma qaato isimko almadkuuru la sheegay qabla hortiis ficlu waa in ficilkiisa ka horeeyo faacilku ma hormaro kama hormaro ficilka ee ficilku mar walba waa inu horeeya haye wahuwa faacilkii calaa qismayni laba qaybood korkoodu ahaaba faacilaba uqaybsamaa isim horta horayma usoo ogaan intu uqaybsamo ya ma la hayaa mee ku qaybsamayay saddex daahir mudmar mubham maantay ku anfaceen soo ma jeedin wa huwa faacilkii calaa qismayni laba qaybood korkoodu ahaado daahirin ka bedelo daahiru ahaado iyo wa mudmarin mudmar faacilku labadaasuu noqdaa mubhamna waa noqdaahe mudmarku lamidi mubhamkii waa laiska daayey lama sheegin iltaasku waa gaaban yahay waa dad ibtidaaiya loogu talagalay marka mubham waa noqdaa faacilku marka fiiri daahir iyo mضmn mfhamkiina mضmnkaanu lamidi kaasuu lamidi marka fiiri ism marka loo qaybiya daahir mطmr mubham yaa mucrab ahaa daahirka bis a mucrab ahaa labada kalena mabni ahay qaacida ku dheg marka haddii faacilku noqdo daahir icraabku waa ka muuqana haddii la rabciyey rabcadii waa ka muuqana laakiin hadduu mطmar noqdo o iyo markuu mubham noqdo labadaas waxaad leedahay fii maxali rafcin maxaa loola jeedaa fii maxali rafcin ma taqaan waxaa loola jeedaa hadduu isim daahira meeshaanoo kale degi lahaa rafcadu waa ka muuqaleen saasaa loola jeeda fiiri waxaan leenahay hadalkaas u fiirso faacilku meequu noqdaa meequu qaybsamaa labo daahir iyo mudmar mubhamkiina yuu la mid yahay mudmarkuu la mid yahay hadduu marka faacilku noqdo isim daahira rafcadu waa ka muuqane godku waa ka muuqan laakiin hadduu mudmar noqdo ama mubham noqdo waxba ka muuqan maayo ila mabni weeye mucrab maaha waxaad dhehe markaas fii maxali rafcin waa faacilo maxalkaa laga rafcina maxalkaa laga rafcina waxaa loola jeedaa ism daahir hadduu booskan degi lahaa rafcadu waa ka muuqanle saasba u fiirso wa huwa faacilkii calaa qismayni laba qoyb korkoodu ahaaday daahirin mid daahir u ahaaday iyo wa mudmarin mid mudmar ah labadaasu ahaado faaahiru kii daahirka ahaa naxwu qowlika waa hadalkaagoo kale qaama zaydun zaydaa istaagay aad ku qawsho iiriy baabulfaacili haadaa midkaanu baabulfaacili faacilkii baabkiisi weeye alfaacilu faacil faacil luqada xaa la yidhaahdaa waa midkii wax sameeyey isdilaaxiyuu kuu sheegaa markaa shiiku isilaax ahaan xaa la yidhaha faacil waa kana haddii lagu yihahdo faacil sheeg xagga isilaaxa waxaa la hahda huwa اsm اmarfuuc اmadkuuru qablahu ficlu waxaa lagu dhihi doonaa hadhow faacil sheeg xagga isilaaxa maxaad dhehe huwa اsm اmarfuuc اmadkuuru qablahu ficluhu ad dhehe waxaa leedahay alfaacilu faacil huwa اsmu ism weeye waa ism wax kale ma noqdo faacil xarafna ma noqdo ficilna ma noqdo faacilku isimkaasoo almarfuucu la goday isim godan wey ma noqdo faacilku isim nasbisan mid jirana ma noqdo isimkaasoo almadkuuru la sheegay qablahu hortiis ficlu isimka faacilkaa shardi waaa aacil waa in ficilkiisa ka horeeyo ficilku waa inuu horeeyo faacilku dambeeyo faacilku ma soo hormari karo oo ficilkiisa kama soo hormaro kama soo hormaro waay wahuwa faacilkii calaa qismayni laba qaybood korkoodu ahaaday laba u qaybsamaan aahirin mid aahira uu uqaybsama iyo wa mdmarin mid mdmar labadaas uqaybsama waxaan idhi mubhamkiyuu lamid yahay mdmarkuu lamid yahay marka halkaas qaacid waa inaad ku dhegtaa qaacidadaas waxay tahay faacil waa marfuuc soo lama dhihin hadduu daahir noqdo waa in calaamadii rafcadu ka muuqato waa in calaamadii rafcadu ka muuqato hadduu daahir yahay hadduu mdmar yahayna ama mubham yahayna raab ka muuqamaayo fii maxali rafcin aad iska dhehe sababtadu dheh waxay tahay si waxaa laga jeedaa kelimadan waa mabniyo ixraab kama muuqdee haddii isim daahiru meeshaan degi lahaa waa ka muuqan lahaa iraab war intaas ma fahamteen hayehe hadaad fahamtaa dartus fadaahiru daahir naxwu qawlika waa hadalkaagoo kale qaama zaydun zaydaa istaagay haye qaama waa ficil maadiya ficil maadiya maxaa lagu binay jiray ma soo ogaanay horta haye muxuu ahaa xukunkiisu maftuuxu aakhiri abadan hadda fadxadii sooma saarna qaama soo fadxa ma saarna haye zaydun waa faacil faacilna xukunkiisu ku ahaa marfuuc haye isim soo maahan zayd haye yaa ii sheegi kara calaamadaa ku garan inuu isim yahay haye tanwiinta damada waa qalab tanwiintaan ku garayna dama ficilka mudaaric ficilka waa la rafciyaa calaamadan ku garayna waa maxay zaydun ay isim tahay tanwiinta horta isim waad waana rafcisan yahay zaydun damadaan ku garan inuu rafcisan yahy khalaas maya damadaad leeda markaas calaamada rafcadamkaad sheeged damadaad leeda so uma jeedid haye marka zaydu waa ism waana ism rafcisan ilaa faacilka mogtahay faacil xaala dhihi jiro huwa ismu lmarfuucu lmadkuuru qablahu soo maaha ka fiiri intii zaydun ism waaye waa rafcisan yahy ficilkiisiina oo ka horeeya oo qaamaca nabad waaye waa faacil soo maaha waa inaan icraabnaa icraabtu waxay tahay waa qaacidadii aan sheegayn oo la isku aadaadiyo wax kale maaha qaama waa ficil maadi soo maaha waxaan dhahaynaa qaama ficlu maadin mabniyun cala alfathi war intaas ma fahamteen intaas waa waxaad soo martay ha ficil maadina waa yahay fatxana lagu biney qaama ficlu maadin mabniyun cala alfathi laa maxala lahu min alcraab intaasaan ku dar haye zaydun aan icraabayna zaydun faacilu qaama qaama wiii istaagga yaa sameeyey qaama zaydun zaydaa istaagay istaagga yaa sameeyey zaydaa sameeye isagaa faacila marka haye icraab marka zaydun faacilu qaama wa ha qiyaamka iyo istaagga kii sameeyey waa isagaa faacila zaydun faacilu qaama hadduu faacil noqday marfuuc dhe markaas ha marfuuc wa calaamatu rafcihi ii fiirsadahe inuu goran yahay calaamadda lagu garanaa damatun daahiratu fi akhirihi zaydun waa damada saaran sababtoo ah, maxaa dambe loogu rafciyey liannahu ismu mufrad waa ism mufrada ha ism mufrada maxaa lagu rafci jiray damu mid walba faacil walba markii la rafciyo calaamadii lagu rafci jiran saarayna oon ku soo ogaanay baabu macrifati calaamaat اlcraab khalaas hadda qaama saydi qofka ixraabi waaye baabu macrifati calaamaat lcraab aan u celayna inta ka socna ardada ha ka yeelmayno inuu hore u socdo qaama zaydun qaama ficlu maadi mabniyun calى اlfatxi laa maxala lah min alcraab zaydun faacilu qaama marfuuc وacalaamaةu rafcihi damatun daahiraة fii akhiri khalaas maay maxaa dama loogu rafciyey لأnnahu ism mfrad haye waa ka gudmi waxaa lagu tusaa faacilka ficilkiis ficilka ka hormaraa wuxuu noqon karaa maadi mudaaricna waa noqon karaa faacilka ficila ka horraya soo maaha ilaa faacil waa wixii ficilka sameeyey ficilku maadina waa noqon karaa mudaaricna waa noqon kara labadaba faacil waa qaadanaya amarka laftiis faacil waa qaataa lakiin hadda labadaanaan ku wadayna hadda bilaabaan joogna wayaquumu zaydu zayda istaaga wayaquumu zaydu zayda istaaga yaquum waa ficil mudaaric haye waa rafcayna maxaa yeele caamil nasbiya ila cawaamisha wax nasbida waad soo baratay soo maaha kuwa wax jasmiyana waa soo baratay ma ka horeeyaan labadoodii khalaas waa rafcayna ilaa caamilka ficilka mudaaric rafciya muxuu ahaa in laga waayo caamil wax nasbiya iyo mid wax jasiya hadda yaquum ma laga weyno haye rafcihe yaquumu ficlu mudaaric marfuucun maxaa loo rafciyey litajarudihi min annaasi waljaasim wa calaamatu rafcihi waxaan calaamad uga dhigayna ficil mudaaricon waxba la xidhiirsan maxaa lagu rafcin jiray damo haye wa calaamatu rafcihi damatun daahiratun fii aakhiri khalaas haye soo icraab fudud ma markaana la joogaa bismi llah idin kagama bilaabina dee icraabke ee maradka waaidkiisahadayda ina iraab bilow ah. waay yaquumu ficlu mudaaric marfuucu litajagudi min annaasib waljaazim wa calaamatu rafcihi damatun daahiratun fii aakhirih zaydun haye zaydun faacilu yaquumu marfuucun wa calaamatu rafcihi damatun daahiratu fii aakhirih maxaa loogu rafciyey liannahu ismun mufradun khalaas ah hayehe wa qaama zaydaani faacilka bedel in lama og tahay aacilku ism mfradu noqon karaa musanuu noqon karaa jamcu msanu noqon karaa jamcu tafsiru noqon karaa wuxuu noqon karaa asmaa hamsa ismku rabu noqon karaa mid walba wixii lagu rafci jira ku rafci maxaa ka dhaxeeya dhammaan inuu marfuuc yahy maxay isku kala bedelayaan calaamada lagu rafcina ila ism mfrada calaamada lagu rafci jiray jamcu tafsiir calaamada lagu rafci jiray jamcu saalim calaamada lagu rafci jiray musanna calaamada lagu rafci jiray jamcu kusaalibna calaamada lagu rafci jiray asmaa khamsana calaamada lagu rafci jiray aacil maxaa ka dhaxeeya inuu marfuuc yahay muxuu ku kala duwan yahay calaamada lagu rafcina war intaas ma fahamteen hay intaas ila fiiriya waqaama zaydaani labadii zayda istaageen waqaama waxay istaageen azaydaani qaama waa noo ayadii waa ficilkii maadi qaama ficlu maadin mabniin cala fatxi la maxala loo min raab azaydaani faacilu qaama horta waa faacil marfuuc dhe mar hadduu faacil yahay hay calaamada rafcada isbedeli azaydani waa musani soo maha wa calaamatu rafcihi alalifu calaamatu rafcihi alalifu niyaabatan can dama marka niyaabatan can dama lnahu musanan liannahu musanan nabad waay waa la fahma haye wayaquumu zaydani labadiisayda istaagayaan wayaquumu zaydani wayaquumu zaydani yaquum waa ficilkii mudaaric caamil nasbiyaana kama horeeyo caamil jasmiyaana kama horeeyo maxaan ku samaynaynaa waa rafcinayna waxaan leenaha wa yaquumu alwaaw xarf cadfi wowda ka boog maadan gaarina yaquumu ficlu mudaaric marfuucun maxaa loo rafciyey litajarudihi min annaasib waljaazimi wa calaamatu rafcihi damatun daahiratu fii akhiri ilaa ficl mudaarican calaamad waxba la xiriirsane haye azaydaani faacilu yaquumu marfuuc horta dhe mar hadduu faacil ba yahay marfuucun wa calaamatu rafcihi alalifu ah, niyaabatan can dama maxaa loogu rafciyey liannahu musanna nabad waayo wa qaama zayduna haye faacilka waa isbeddelay jamcu tusaale u noqdo ha mar walba faacil waa marfuuc laakiin maxaa isbedela calaamadda calaamadda lagu rafcina haye wa qaama zayduna seediyaalkii badnaa ayaa istaageen qaama ficlu maadin mabniyun cala alfatxi laa maxala lahu min alcraab azayduna faacilu qaama marfuucun haye wa calaamatu rafcihi alwaaw alwaaw لأنه جمع المذkr saalim nabad waa waay ويquuم زayduna وyquuم waa istaagayaan aزayduna saydaalkii badnaa يquuم waana asagi waa فicل mdaarca caamil naصbiya iyo mid tasmiye midna uusan gelin يquuم فicل mdaarc marفuuع لتajarudihi min الnaaصib والjaazim وcalaamaةu rafcihi damaة ظaahiraة في akiri aزayduna haye فaaciل يquuم marفوuع وcalaamaةu rafcihi alwaaw نiyaabaة can الdm لأnnahu jamc اmudakri saalim nabad waay وaqaama rijaalu jamcu tagsiir isku bedele aacilkii jamcu tagsiir faacil maxaa ka dhexeeya kulligiis waa marfuuc muxuu ku kala duwan yahay calaamadda lagu rafcina haye وqaama الrijaalu qaama ficl maadi mabniy calى اfaتxi la maxal min اإxraab الrijaalu faacilu qaama marfuuc وcalaamaةu rafcihi damatu ظaahiraةu fi akirihi لأnnahu jamcu tagsiir ويقuم الرiجاaل raggi badnaaya istaaga يquم فiعل مضاaرع مرفوع لتجرد من الناaص والجاaزم وعaلاaمaة رفعhi dمة ظاahiرة في akhirihi haye الrijaalu faacilu yaquumu marfuuع وacalaamaةu rafci damatun daahiraة fi akhiri لأnnahu jamcu tagsir وaqaamat hindun hinda istaagtay weli waxaa la rabaa maskaxdaada baabu macrifati calaamaat اlcraab inay halmaato in kale iyo baababkii ka ha ism mfrada damaa lagu rafciyaa la kala qaadi ma ma lagu soo yidhi ha mudakr ama haada oo mucanaf ayadiia lagu tabiiqina wa qaamat way istaagtay qaamat qaamat ficil mudaaric waxaan rabaa ficil maadi ficil maadi calaamadda lagu garto waxaa ka mid ah ta tanis asakina maxay tusi jirtay ficilka faacilkiisu inuu yahay muanaf ay waa tana wa qaamad way istaagtay hindu qaama ficlu maadin mabniyun cala fathi laa maxala min alixraab tada iska da ficilka horta xagga dhig taada waxay leedahay wataau calaamatu taniis waa calaamo tusayda faacilku inuu dhadigya soo maahan haye hindun faacilu qaama marfuuc wa calaamatu rafci damatu daahiratu fi akhiri liannahu ismun mufradun haye wa qaamat ilhindaani labadii hindaa istaageen musanihii bal inaad halmaatin kala lagu tusa musane alifa lagu rafciyaa mudakar ha ahaado mu'anaf ha ahaado farqi ma kala lahayn isku miduu ahaa laakiin waa lagu damiin far waaweyn hal wax loogu dhiga wa qaamat ilhindaani qaama ficl maadi mabniin cala fatxi laa maxala min axraaf wa taa calaamatu taniif ay horay ku laabo ku laabo wa qaamatil wa qaamat hindu soo ma ahayn wa taquumu hindun ma inin dhigaa saasaa la rabaa aan nuskadayda dadka haystaa iska fiiriyen nuskadan qalad waqaamad hindun wa taquumu hindun aa laga rabay meeshaas meeshaas marka waa inay iska saxaan wa taquumu hindun taquumu ficlu mudaaric marfuucun litajarudi min annaasib waljaazim wa calaamatu rafci damatun daahiratun fii akhirihi hindun faacilu taquumu marfuuc wa calaamatu rafci damatun daahiratun fii akhirihi liannahu ismun mufrad wa qaamat ilhindaani fiir marka وqاamat الhindاni qaama فicل maadi mبniي عalى الفتح la محل min الإحrاab wa taa calaamaةu taniis وxurika marka maxaa loo xarakeyey tadu inay reebnaataa la rabeeyey iltiqاau saakiniin xaraf reebana ka daba maray ayaduna waa reebaneed laguma dhawaaqi karo laba xarafoo reeban marka ayadaa la kasriyey waxaa tidhaa marka wa taa calaamaةu taniis وxurika bاlkasrati تakhaluصa min iltiqاai saakiniin وxurika waa la xarakeeyey bilkasrati yaa lagu xarakeeyey maxaa loogu xarakeeyey takhalusan fakaso laga sakana min iltiqaa'i saakinayn laba reeban inay kulmaan haye alhindaani faacilu qaamat marfuucu calaamatu rafcihi alalisu niyaabatan can idama liannahu musaman waaye wa taquumu lhindaani labadii hindaa istaagayaan taquumu ficlu mudaaric marfuucu litajarudi min annaasib aljaazim wa calaamatu rafci damatun daahiratun fii aakhirihi alhindaani faacilu taquumu marfuuc wa calaamatu rafci alalisu نياaبة عن الضمة لأنه مثنى وقاaمت الهndاt hindooyinkii badna aya istaageen قاama فiعل ماaضي مبني على الفتح لا محل له من الحرب وta cلاaمة تأنيiث وxurika بالكسرة تkخلصا من التقاء ساkنين الهndاt mنصاaلma laga dhiga maanta فاacilki الهndاt فاaciل قاaمة مرفوع وعaلاaمة رفعه ضمة ظاaهرة في آخره لأنه جمع المؤنث صالح وتقوم الهndاt hindooyinkii badnaaya istaaga وتقوم الواو حرف cطف تقوم الفعل المضارع مرفوع لتجرد من الناصب والجازم وعلاaمة رفعه ضمة ظاaهرة في آخره الهndاt فاaعل تقوم مرفوع وعلاaمة رفعه ضمة ظاaهرة في آخره جمع تكسير oo مؤنث hadana فاacilka laga dhiga وقاaمت الهنوud hindooyinkii badnaa istaageen جمع تكسير kala qaad ma lahayn mudakri munas isku mid u ahaa damaa lagu rafci jiray soo maaha wa qaamat ilhunuudu hindooyinkii badna ayaa istaageen alwaaw xarfu caطfin qaama ficlu maadi mabniyu cal fatxi laa maxala lahu min alcraab wataaw calaamatu taaniis waxurika bilkasrati takhalusan min iltiqaa saakinayn alhunuudu faacilu qaama marfuuc wacalaamatu raxi damatu daahiraة fi aakhiri وتقuم الهنوud hindooyinkii badnaaya istaagayaan وتقuم alwaaw xرفu caطفin تquم فiعل مضاaرع مرفوع لتجرد من الناaصب والجاaزم وعaلاaمaة رفع ضمة ظاaهرة في آkخره الهنوud فاaعل تقuم مرفوع وعaلاaمaة رفع ضمة ظاaهرة في آkخره لأنه جمع التكسير وقاaمa أخوuka اسماء الخمسa laga dhig haddana فاacilkii فاaعل waa wada مرفوع لakiن muxuu ku kala duwan yahay calaamaة رفcada وقاaمa أخوuka walaalkaa istaagay qaama ficl maadi mabniyn cal fathi laa maxala lahu min alcraab akuuka faacilu qaama marfuuc wa calaamatu rafcihi alwaawu niyaabatan can dama maxaa waaw loogu rafciyey liannahu min alasmaa ams maa sha allah allah idin hagaajiye waa hagaasteen waa yahay icraabka marka halkaasaan ku joojayna maxaa calaamo icraab aanaan gaarina meeshaas soo galay akuuka kaasaas icraabkeeda weli ma aanaan gaarin wax aan la gaarina sheegaymayno maxaa yeel waxaan rabnaa in la fahmo oo wax wey si fudayd leh oo qabow ah loo cabo naxwada oon laga cararin oon la dhindha dhibuu leeyay dhaxun dhib ma leh wax la barto nax waa u fudud mogta isaga dhamaba cilmi sanaa la yidhaha hal sanaa lagu barta wayaquumu akuuka wayaquumu waxaa istaagaa akuuka walaalkaas wayaquumu alwaawu xarfu casri yaquumu ficlu mudaaric marfuucun litajarudi min annaasib aljaazim wacalaamatu rafci damatu daahiratn fi akhiri akuuka faacilu yaquumu marfuuc wacalaamatu rafci alwaawu niyaabatan can اdama lnnahu min alasmaa اhamsa waqaama hulaamiin haye baabulraab yaa la socda baab macrifat calaamaat iraab way ka dhammaan baabulraabkii ka sii horeeyey masle ku jirtaa la tegey oo ah icraabku marna waa lafdi marna waa taqdiiri taqdiiriga waxaa ka mid ahaa isimka haddii yaa u mutakalim ay la xiriirsato qofka hadlaya yadiisa waa lagu qadari jiray limunaasaba loogu qadari jiray ma la xasuustaa waa kana maanta iyadoo la tadbiiqina waaya waqaama waxaa istaagay qulaamii addoonkaygii waqaama waxaa istaagay qulaamii addoonkaygii wiilkaygiina waa dhihi kartaa waqaama waxaa istaagay qulaamii wiilkaygi labadan waa la yidhahdaa qulaam وقام الواو حرف عطف قام فعل الماضي مبني على الفتح لا محل من الاعراب غلامي مقتها دلو فاعلك waa مرفوع رفعه مره waa ka muuqane mara waa lagu qadara taasna waxaad ku soo baratay baab الاعراب halkaas aad ku soo barat غلامي فاعل قام مرفوع وعلامه رفعه ضمه مقدره على ما قبل يا المتكلم يا المتكلم كمين ka horeey min ka lagu qadara ha ila kelimada غلام حرف ugu dambeeyo waa miimka Ah, waxaana iraabta la saara xarafka ugu dambeeya yadan waa kelimad kale ah, waxaa leedaha wacalaamatu rafci damat muqadaratun calaa maa qabla ya ilmutakalim ah, manaca xawdiida inay muuqato manaca min duhuurihaa ishtiqaalu maxali bixarakati munaasaba ishtiqaal maxali bixarakati munaasaba aha saxiix wayaquumu gulaamii waxaa istaaga wiilkaygii ويقوم الواو حرف عطف يقوم فعل مضارع مرفوع للتجرد من الناصب والجازم وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره غلامي فاعل يقوم مرفوع وعلامة رفع ضمة مقدرة على ما قبل يا المتكلم منع وحا أدر من ظهورها اشتغال محل بحركة المناسبة إيه وما أشبه ذلك انتان عربي هذا iyo xadiiska sidaas u eg iyo carabiga sidaas u eg saas u craaba hadde ujeeddadu ma aha qaama khulaamiyi waa inaad qur-aanka craabtiisa barato marka tarkiibkii nuucan oo kalaa weligaa saas craabta u wada waayo ma la fahmi aye intaan aan ku joojaynaa maxaa yeele wa iska baabka icraabka nagu bilaabay inkastoo la wada fahmayo alxamdulilah halkaas iska joog allah subxana wa tacala alam sala allahu alaa nabiyina maxamed